alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeeni aladab اlmufrad labi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala raxmat waasica waana dersigeennii soddon iyo labaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiidka lix boqol iyo soddon qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala xadaana cumar bnu xafsin bni qiyaas qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaana alacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash qaala xadaana shaqiiq abu waa'il waa shaqiiq ibnu salma qaala wuxuu yidhi kaana cabdullaahi ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ahaa radia allaahu canhu yuksiru midkii badiya an yadcuwa bi haulaai dacwaat ducooyinkan inuu ku ducaysto ilaahay ku baryo rabbanaa aslix baynana wahdinaa sabiila alislaam wanajinaa min aldulumaati ila annuuri wasrif cana alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan وbaaرك لنا في أسماعنا وأبصاaرنا وقلوبنا وأسواaجنا وذرyاaتنا وتب علينا إنك أنت التwاب الرحيم ربنا ربigay وأصلح hagاaجي بynna anaga dhexdayda hagاaجي waxay la macno tahay allahuma alif bayna quluubina waaslix daata beynina ilaahu qalbiga iyaga yacni dhexdiisa hagaaji muslimiinta dhexdoodana ilaahu mugdiga ka saaro midee wahdinaa allowna hanuuni sabiila alislaami wadada islaamka allow nagu hanuuni wanajina allow naga badbaadi min adulumaati mugdiyaalka xaggooda oo ila nuuri nuurka iyo iftiinka noo samata bixi nuurka isaga waa la ifraadiyey oo waa mid keliya xaqu waa mid keliya laakiin dulumaadka iyo baadilku way tiro badan yihiin kufriga iyo gaalnimadu waa mugdi nifaaqu waa mugdi xaraantu waa mugdi jahligu waa mugdi sinada iyo macaasidu waa mugdi saas baa marka waxaa loo leeyahay min adulumaati ila annuur qur-aankuna lafdigaasuu isticmaal qur-aanka nuurahoo ilaahay subxaanah wa tacaala markuu tilmaamayay qad jaa'akum nuuru min allahi wa kitaabun mubiin mabaadida nebi moxamed uu yimi baa nuur ah rasuulan yatluu calaykum aayaati illaahi mubayinaat liyukhrija aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati min aldulumaati ila annuur wasrif cannaa ilaahuu naga leexi alfawaaxisha xaaladaha foosha xun iyo sinada maa dahara wixii muuqdee minhaa fawaaxishtii ka mida iyo wamaa badana wixii qarsoon wabaarik lanaa ilaahu noo barakee fii asmaacinaa maqalkayaga dhexdiisa ilaahu noo barakee iyo wa absaarinaa aragayaga ilaahu noo barakee iyo wa quluubinaa quluubtayada iyo laabahayaga wa aswaajinaa xaasaskayaga ilaahu noo barakee iyo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 allow shaakiriina kuwa shukriya linicmatika nicmadaada kuwa ka shukriya ilaahu naga yeel musniina biha kugu ammaana qaa'iliina kuwa ku qowla biha nicmadii ku qowla oo nicmadu marna waxa weeye shukrigeedu ficil buu noqonayaa marna muxuu noqonayaa qowl buu noqonaya ilahi wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid marna qowl buu noqonayaayo wa ama binicmati rabbika faxadis marka shaakiriina kuwa shukriyo kaaga mahadnaqa linicmatika nicmadaada kaaga mahadnaqa oo musniina bihaa kugu ammaana qaa'iliina biha ku qowla nicmadii wa atmimhaa ilaahu noo taam noo dhammaystir calaynaa dushayada abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya abraani fii mucjamihi mujaladka tobnaad sheekh naasir wuxuu yidhi waa saxiixu lisnaadi fi ladabi lmufrad yani raqamka qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana sulaymaan ibn lmuqiira almakhsuumi can haabit ibni aslam albunani qaala wuxuu yihi kaana anasun anas wuxuu ahaa idaa dacaa liakhiihi walaalkii markuu u ducaynayo ilaahay u baryayo yaquulu wuxuu odhanaya jacala allahu ilaahay ha yeelo calayhi ay calaa fulaanin hebel dushiisa ha yeelo salaata qowmin qoom ducadood oo abraarin baariyaal ah macnaha khalqiga dadku ilaahay waa wada baryayaan laakiin ruux baariyo ilaahay ku xidhan ducadiisa iyo baryadiisa iyo ruux mujrimoo faasiqa baryadoodu isku mid noqon maaya afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun oo laysuu aan ahayn bidalamatin daalimiin aan ahayn walaa fujaarin faajiriinna aan ahayn yaquumuuna istaagaya alleyla habeenkii salaatuleyl isu taagaya oo yasuumuuna soomaya annahaara maalinkiina soomayo alla dartii subxaana wa tacaala u soomaya waa saxiixun mawquuf cabdi ibnu xumayd baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad afar boqol iyo labo sheekh naasirna saxiixada ayuu ku saxiix yeelay waqad saxa marfuucan kun sideed boqol iyo toban ayuu ku tilmaamay marka xadiisku qad habata marfuucan can اnabiyi sala اllah alيh wasalam waqad habata mawquufan can anas ibni maliki radia allahu canhu qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ibnu numayr cabdillaahi ibnu numayr qala xadaana abulyamaan abulyamaan wuxuu leeyahay shaarixu sanadkan yani inqilaab baa ku jiro waxa weeye waa xadaana abulyamaan xadaana ibnu numayr cabdillahi ibnu numayr laakiin sida yani markaa la tilmaamay waxaa ka fiican in la yidhaahdo abulyamaankani malaha waa khada madbacieh waxa weeye abulyamaan ninkii la odhan jiray abulyamaan waa xakam ibnu naafic maah yacni waa ibnu yamaan oo yaxya ibnu sulaymaan ah ibnu yamaan oo yaxya ibnu sulaymaan ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil ibnu abi khaalidin qaala wuxuu yidhi samictu camar ibnu xuraysin baan maqlay yaquulu isagoo leh camr bn xurays waa saxaabi saqiira dahabat biya ummii hooyaday baa ila tagtay oo iqaaday ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisa fa masaxa waa masaxay nebigu ra'sii madaxayga wadacaa liya wuxuu igu duceeyey birisqi risq buu igu duceeyey fa ra'sii wadacaa liya birisqi irsaaqad dheef wanaagsan inuu ilaahay siiyo iigu duceeyey nebiguna dhaqan wuxuu lahaa ilmaha yaryaroo ansaariyada oo dhan baa loo keeni jiray dhabtiisu ku fadhiisin jiray wuu u ducayn jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu yacla fii musnadihi ku warinaya mujaladka tobnaad yani afartan iyo kow saxiixadana laba kun afartan iyo saddex qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cumar ibnu cabdilaahi arruumi waa cumar ibnu cabdilaahi arruumi waxay culimmadu isku khilaafeen ibnu xajar wuxuu leey waa culamada qaarkeedna waxay leeyihin waa xasanu lxadiid qaale wuxuu yidhi ahbaranii abi cabdulaahi arruumi baa ii warramay yani aabihii waa cabdulaahi yani cumar ibn cabdilaahi arruumi aabbihiina waa cabdulaahi arruumi cabdulahi bn cabdiraxmaan arruumi ibnu xibbaan baa isagana fii siqaatihi ku sheegay can anas ibni maalikin qaale wuxuu yidhi qiila lahu waxaa anas ibni maalik loo yidhi ina ikhwaanaka walaalaha atowka way kuu yimaadeen min albasrati basray kaaga yimaadeen walxaal huwa anas ibnu maaligna yowmaidin maalinka bizaawiyati meesha saawiye la yidhaahdo uu joogay saawiya waa meel uu beer ku lahaayo waa meel magaceed meel markaa beer uu ku lahaay oo u deganaa ayay ugu yimaadeen oo waxay yidhahdeen walaalahaagii muslimiinta ahaabaa basro kaaga yimi maxay kaa doonayaan litadcuu allaha inaad ilaahay u barido lahum iyaga wax kale kuguma imanoo xoolo kuma soo doonane waxay doonayaan inaad u ducaysid ayay doonayaan qaale wuxuu yidhi allaahuma qfir lanaa ilaahu noo dembi dhaafo warxamnaa noo naxariiso yacnii wa aatinaa nasifi fi dunya adduunyada dhexdeedana xasanatan wanaag wa filaakhirati aakhiro dhexdeedana waxaad nagu siisaa xasanatan wanaag waqinaa naga ilaali allow cadaaba annaari naarta cadaabkeeda ilaahu naga badbaadi yacni jamca bayna almaqfirati wاlraxma wuxuu jamciyey dembidhaafkii iyo naxariista fastazaaduuhu markaasay ka siyaado dalbeen malaha ducadii bay yaraysteenoo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana inta badan dadku waa yaqaanaa soo ma waa yaraysteen waxay noo siyaadi fastazaaduuhu way ka siyaado dalbeen faqaala wuxuu yidhi milahaa iyadii mar labaad buu ku celiyey isla adiga wadaadka hadda hal duco kuugu celiya maxaad odhan lahayd ya malaa wax kale aanu garanayn baad odhan lahayd marka ha kalifina iska daaya intaasunbuu garanayaa soo ma hal duco ku celiya selafka waxaa ka dhici jirtay iyo saxaabada ridwaan ullaahi calayhim xataa yani markay salaada tukanayaan hal suuro inay ku celiyaan haddii nin hadda maqhribkii salaaddii maqhrib uu ku tujiyo labadii ragcadood hore watiin uu kuugu celiyo maxaa u qaadanaysaa inuu qur garan waayo sooma ayib fastazaaduuhu way ka siyaado dalbeen waxay yidhn noo siyaadi faqaala wuxuu yidhi milahaa in sidii oo kale ku celiya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waa ducooyinka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku tilmaamay jawaamicda uu kooban oo murti badan iyo macno badan xambaarsan waana ducooyinka nebigu caaisho uu tilmaamay ducooyinka gaagaaban oo macnaha badan xambaarsan inay ku ducaysato ayuu u tilmaamay faqaala wuxuu in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa midkan laydinla yimaado khayrka adduunyada iyo khayrka aakhirada faqad uutiitum waxaa laydin siiyey khayra addunya waalaakhira xasano adduuniya xasano aakhira haddii laydin siiyo adduuniya aakhiraba waa laydin koobay xasanada adduunka waxaa weeye ilaahay inuu cilmi uu kuugu deeqo iimaan iyo islaannimo uu kuugu deeqo awlaad iyo ubad uu ku siiyo waxaad ku cibaadaysatay iyo caafimaad ilaahay uu ku siiyo maxaa kaa maqan xasanada aakhiradana waa ilaahay jannadiisa iyo martiqaadkiisa qiimiga badan inuu ku siiyo raalli kaa noqdo cadaabka uu kaa badbaadiyo jannadiisa aad ku raaxayso marka faqad uutiitum waxaa laydin siiyey khayra dunya adduunyada khayrkeediiy waalaakhirati aakhiro khayrkeedii baa laydin siiyey ibn abi shayba waa fi lmusanaf ku warinaya mujaladka lixaad siddeetan iyo sideed waa saxiixu lisnaad yacni saxiixu ladab lmufradka lix boqol iyo soddon iyo saddex raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu mamar abu macmar waa cabdullaahi bnu camr bni abi lxajaaj abu macmar in badan baynu soo marnay min shuyuukhi lbukhaari qaala wuxuu yidhi xadaana cabdulwaaris ibnu saciid qaala xadaana abu rabiica wa sinan bn rabiica albahili waa saduuq qaala xadaana anas ibnu malik qaala wuxuu yihi ahada nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu qaaday qusnan laan buu qaaday geed laantii hal laan oo geed yani ka go'day oo caleenteedii iyo markaa laamaheedii kale leh uu nebigu kor u qaado tusaaluu rabaa inuu ku bixiyo fa nafadahu wuu gilgilay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi falam yantafid yanii maanay daadan caleemihii maanay daadan uma nafadahu waa gilgilay falam yantafid yanii maanay daadan ama maanay jafmin uma nafadahu waa gilgilay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fantafada yanii markaasuu daatay caleemi baa daatay qaala wuxuu yidhi ina subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah kelimaadka ruuxu inuu akhriyo yanfudu alkhadaayaa dembiyada ayay jafaan oo daadiyaan kama tanfudu shajaratu geeddu siday u daadiso waraqahaa caleemaheeda siday u daadiso geedkani sida uu caleemaha u daadiyey ruuxa dunuubtiisa waxaa u daadiyay inuu yahay subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah tirmidi waa kitaabu dacwaad ku warinaya raqamka sagaashan iyo toddoba saxiixada yacni saddex kun boqol lixdan iyo sideed waana kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu ugu jecel yahay oo way inoo iman doonta riwaayo kaloo tirmidi warinayo nebigu salawaatu wasalaamu calayhi mara bishajaratin yaabisati lwaraq wuxuu soo maray geed caleemihiisu uu qallalan yahay fa darabahaa bicasaahu ushiisiiba ku dhufta fatanaasara biha yani waxaa daatay waraquhaa caleemaheedii baa daatay markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila wallahu akbar yanfud alkhadaaya kama tanfud ashajaratu waraqaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa abu nucaym wa alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa salama waa salama ibnu wardaan waa daciif ninka xadiiska lagu daciifinayo qaale wuxuu yidhi samictu anas ibnu maalikin maan maqlay yaquulu isagoo leh atat imraatun haweeney baa timi annabiya sala allahu caleyh wasalam nebigay u timi tashkuu ilayhi alxaaja ayadoo dan u sheeganaysa baahi iyadoo nebiga u sheeganaysay u timi ow bacda alxaajati ama xaajo barhkeed iyadoo u sheeganaysa faqaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alaa adulluki tusiya calaa khayrin min daalika arrinkaa wax ka khayr badan ma tusiya tuhalliliina allaha ilaahay baad u towxiidsanaysaa atahliil bimacnaa waa laa ilaaha ila allah inuu yidhaah alaaan wa alaasiina saddex iyo soddon jeer cinda manaamikcinda manaamikii markaad seexanayso gabadhya wa tusabbixiina alaaan wa alaasiina saddex iyo soddon jeerna waad u tasbiixsanaysaa allaad xumaan ka hufaysaa subxaana wa wataxmadiina waad mahadinaysaa alle subxaana wa tacaala arbacan waalaaiin afar iyo soddon fa tilka midaasi miatun boqol weeye khayrun min addunya wamaa fiiha waa boqol kaaga khayr badan adduunyada iyo waxaa gudaheeda ahaa fiihi salamata ibnu wardaan baa ku jira waa daciif ibn abi shayba baa asal ahaan saxiix ku yahay min xadiisi cali bni abi aalib faatima binti rasuuli lahi sal alla aleh wasalam ayaa cali bn abi daalib wuxuu ku yidhi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dad sabyi iyo qafaal loo keenay oo rid nebiga shaqaalo weydiiso markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh intuu soo booqday wuxuu ku yidhi wax idinka khayr badan shaqaale ma sheega markaasuu u sheegay wqaala nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yihi daciif ladab lmufrad waqaala nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yihi bihada sanad man halala miatan man halala ruuxii tahliilshada miatan boqol jeer oo wasabaxa miatan boqol jeerna subxaanallah yidhaaha oo wakabara miatan boqol jeerna takbiirsado allahu akbar yidhaahda yacnii khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min cashri riqaabin toban qoorood oo yuctiquha uu xoreeyo iyo wa badanaatin iyo toddoba geel ah oo yanxaruhaa uu gowraco waxaa uga khayr badan kelimaadka dikriga iyo xuska ilaahi subxaana wa tacaala oo carabkiisu uu ka qoyanaaday xuska ilaah waa daciifo salama ibnu wardaan ayaa warinaya fa ata nabiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa u yimi waa sanadkii hore rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahi wa ayu ducaa'i ducooyinka midee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi sal illaaha alcafwa walcaafiyata fi dunya walakhira sal illaaha ilaahay su-aalo weydiiso alcafwa dhaafitaan inuu dembigaaga alle subxaana wa u dhaafo ceebahaagana u astro walcaafiyata caafimaad ilaahay subxaana wa weydiiso fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhira uma aataahu lqad subxii kale u yimi faqaala wuxuu uhi ya nebiy allah ayu ducaai afdal nebigii ilaahay oo ducooyin ka midee ugu fadli badan fiiri nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asluubtiisa iyo akhlaaqda ilaahay siiyey wa innaka la calaa khuluqin cadiim war shalay baad ii weydiisay su-aashani qalbad la'dahay ma odhan nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuu ugu celiyey yaa nebiy allah ayu ducaai afdal qaal wuxuu yidhi sal illaaha alcafwa wa tacaala dembi dhaaf iyo dhaafitaan weydiiso iyo wlcaafiyata caafimaad fi dunya walakhira faidaa ucdita alcaafiyata caafimaad hadii lagu siiyo fi dunya adunyada dhexdeed iyo wlaakhirati aakhiro faqad aflaxta waad liibantay ayuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh nolosha marka la eego iyo xiriirka ruuxa mu'minka ee rabbigii uu la leeyahay iimaanka ka soko asal u ah maxaa asal taadan caafimaad ilaahay aanu ku siinin cibaado iyo xiriir ilaahayna ma hagaajin karta sooma saaka marka in ilaahay caafimaad kugu soo kiciyey xubnahaaga iyo laxaadkaagiina uu isu dhammaystiray ilaahay wuxuu ku galay nicmo aad weyn buu kuu galay fa idaa ucdita alcaafiyata haddii lagu siiyo caafimaad fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiro dhexdeeda faqad aflaxta waad liibaantay xadiiska tirmidi ibni maajah iyo xaakim baa warinaya waana axiix saxiixada kun shan boqol iyo saddexiyo labaatan raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana aadam ibnu iyaas alcasqalaani qala xadaana shucbat bn xajaaj alcataki can aljurayriy saciid ibnu iyaas aljurayri can abi cabdillaahi alhanawi waa sax qooyinka qaarkood waxay qorayaan abi cabdillaahi alcanazi canazi waa khada can cabdilaahi bni saamit kutub taraajum marka laga fiiriyo qanawi baa sax can abi darin waxaa laga wariyey can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi axabu lkalaami ila allah kalaamka ruuxa muminka ee uu ku hadlo waxaa ilaahay xaggiisa loogu jecelaya subxaana allaahi dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ilaahay baa ka nasaha laa shariika lahu wax ilaahay lagu lamaanayaa uma sugnaanin subxaana wa lahu alle waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo iyo maamul baa u sugnaaday walahu alxamdu mahad buu alla leeyahy subxaana wa tacaala wahuwa allena calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun allaha awoodo weeye laa xawla xeeladi ma jirto iyo walaa quwata quwad iyo awoodi ma jirto ilaa billaahi ilaahay quwadiisa iyo xeeladiisa mooyaan xoog iyo xeelad iyo tabar iyo quwad kale ma lihi subxaana allaahi dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ilaahay baa ka nasahan wa mahadintiisa annagoo ku dheehan xadiisku waa saxiix asalkiisuna wa asluhu fii saxiixi muslim kitaabu dikri waadducaa'i waltowbati walistikfaar ayuu asal ahaan uu ku sugan yahay yacnii arbacun axabu alkalaami ila allahi tacaala arbacun subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar laa yaduruka biayihina badata lafdigii noocaasa wa kuma dhibayo koodii aad ku bilowdo haddaad subxaan ka bilowdo haddaad alxamdu ka bilowdo haddaad laa ilaha illa ka bilowdo haddaad allahu akbar ka bilowdo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa asalti ibnu muxamed yani waa min shuyuukhi lbuqaari iqatu imaam qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun iqatu imaam can ljurayriyi saciid ibnu iyaas aljurayri can jubayr bni xabiibin can umi kalsuum ibnati abi bakr umu kalsuum ibnati abi bakr waxaa laga wariyey can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi dakhala calaya nabiyu sala allahu aleyh wasalam wa ana usallii nebi maxamed baa ii soo galay anigoo tukanaya walahu xaajatun isaguna dan uu iga leeyahay fa abda'tu calayhi markaasaan ka daahay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaale wuxuu yidhi yaa caaishatu caaisho calaykii laasim buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bijumali ducaa ducooyinka kuwooda gaagaaban ee jumlooyinkaa kuwaa laasim buu nebigu yidhi wa jawaamicihii kuwooda macaanida badan ururinaya kuwaa laasim falama insaraftu salaaddii markaan ka gadoomay baa un qultu waxaan idhi yaa rasuulala rasuulka ilaahayow wamaa jumalu ducaa'i ducooyinka kuwooda gaagaaban maxay yihiin iyo wa jawaamicuhu iyo kuwa macnaha badan xambaarsanee macno badan kulminaya qaala wuxuu ihi quulii waxaa tidhahdaa allahuma innii as'aluka min alkhayri kullihi caajilihi wa aajilihi allahuma allahyo innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalinayaa ku weydiisanayaa min alkhayri kullihi khayr dhammaantii baan ku weydiisanayaa caajilihi midkiisa degdega iyo wa aajilihi iyo midkiisa dib maray ma calimtu minhu waxaan ogahay khayrka xaggiisa iyo wamaa lam aclam iyo waxaanan ogeynba waan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min ashari kullihi caajilihi wa aajilih sharka dhammaantii midkiisa degdega iyo midka yani dib u dhacayba yani waan kaa magangelaya wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata janno ayaan ku weydiisanayaa tanoo kale waxa la yidhaha waa takhsiisun bacda atacmiim annadu dee khayrkay ka midta khayr oo dhan ilahay waad weydiisatay laakiin si gaara ah waxaa loogu sheegayaa ahmiyadda iyo mudnaanta ay leedahay ayaa loogu sheegaya waa takhsiisun bacda atacmiim lilihtimaami bay yidhaha ayib wamaa shayna waan ku weydiisanayaa qaraba ilayha yacnii jannada ii dhoweeya oo min qowlin hadala oo camalin camal wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min annaari naar baan kaa magangelayaa wamaa shayna waan kaa magangelayaa qaraba ilayha naarta ii dhoweeya oo min qowlin hadala ow camalin ama camal wa as'aluka waxaan ku su'aalinayaa mima sa'alaka bihi muxamadun sala allahu calayh wasalam wixii nebi moxamed ku weydiistay baan ku weydiisanayaa maxaa yeelay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khalqiga isagaa ilaahay ugu yaqaana baryada ilaahay la baryana subxaana wa tacaala ducooyinka ugu mudan asagaa ugu yaqaan marka adiga warkiiba waxaad ku soo gaabisay waasaluka maa sa'alaka bihi muxamedun sala allah aleh waslem nebi moxamed wuxuu ku weydiistay baan ku weydiisanay wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa mimaa shaygii tacawada minhu uu kaa magan galay xaggiisa muxamedu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wamaa shayna waan ku weydiisanayaa qadayta liya aadii xukuntay oo min qadaa'in qada iyo ah wixii qadaraad jaangoysee lowxul maxfuudka aad iigu qortay fajcal caaqibatahu cidhidhammeedkiisa waxaad iiga yeeshaa yacnii rushdan hanuun ilaahu iiga yeel subxaana wa tacaala haddii yani waxaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkoodna rashadan bifatxi raa marka mid toosan iga yeel ilaahayow qado iyo yani xukunka aad igu xukunta iyo jaangooyada aad ii jaangoysay sina u dhaafi maayo looxul maxfuudkaada iigu qortay shay toosan ilaahu iiga yeel subxaana wa tacaala xadiiska yani qeybta marfuuca ibnu maaja warinaya imaam axmedna fii musnadihi mujaladka lixaad boqol soddon iyo lix ibnu xibbaanna fii saxiixi mujaladka labaad labo axiixada yani kun shan boqol soddon iyo baabu salaati cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam salliga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lagu salliyayo ayuu baabu yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala nebigiisa ammaanayoo horta isagaa ku salliya annagana nebigeenna inaan ku sallino ilaahay baa na faray subxaana wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliiman baa la yidhi subxaana qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana yaxya bnu sulaymaan yaxya ibnu sulaymaan in badan baynu soo marnay qaala xadaanii ibnu wahab cabdullaahi bnu wahb almisri alqurashi mowlaahu qaala ahbaranii camr ibn اlxaaris can daraaj abusamxi waa nin yani markaa daciifa ina abalhaysam xadasahu abalhaysam wuxuu u sheegay weliba riwaayada abulhaysam uu ka wariyana yani sida laysugu khilaafsan yahay oo culimmada qaarkeedna ay yidhaahdeen sanadka abulhaysam uu ka wariyo way iska wanaagsan tahay qaarkoodna ay yidhahdeen nusqada ana abulhaysam can abi saciid alkhudri yani waxa weye waa nusqa daciifa can الnabiyi sal اllau alيه waslm qaal wuxuu yidhi ayuma rajulin muslimin ninkii kasta ee muslima oo lam yakun aanay ahayn cindahu agtiisa sadaqatun sadaqo ruux kastoo muslimoo xoolo uu la baxo aan haysan falyaqul ha yidhaahdo fii ducaa'ihi ducadiisa ha ku yidhaahdo allahuma salli calaa muxamedin cabdika warasuulika ilaah waxaad ku sallidaa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh addoonkaagii iyo rasuulkaagii ahaa wasalli cala almu'miniina waalmu'minaat muminiinta ragga iyo muminaadka dumarka ilaahu ku sali iyo wlmuslimiina iyo wlmuslimaat kuwa raggii ilaahay isu dhiibay hogaansamay iyo kuwa dumarka ee ilaahay u hogaansamay fa inahaa lahu zakaatun sakay u tahay xoolo uu la baxo hadduu waayey salliga nebiga salawaatu wasalaamu calayhi baa wuxuu u noqonayaa sadaqe ah nebiga ha ku saliyo wa ayb fiihi waxaa ku jira daraaj abusamxi baa ku jira wa fiihi dacfun waa sheekhu leeyahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu calaa muxamed bnu اlcalaa abu kurayb shaykhu اljamaca qaala xadaana isxaaq ibnu sulaymaan can saciid bni cabdiraxmaan mowla saciid bni caas saciid bni cabdiraxmaan waa majhuul qaala wuxuu yidhi xadaana xandalatu bnu caliyi can abi hurayrata can اnabiy sala اllah alيh wasalam qaal xandala ibnu caliy bn asqac alslami waasiqa qaala wuxuu yidhi nebigu man qaala ruuxuu yidhaahdo allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima waaali ibraahiim wabaarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahiima waaali ibraahiim oo watarxamu calaa muxamedi watarxamu aada u naxariisato allow calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa taraxamta sidaad ugu naxariisatay calaa ibraahiima wa ali ibraahiim shahidtu lahu waxaan uga markhaati kacaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama bishahaadati shahaadaan uga markhaati kacaya wa shafactu lahu waana u ergeynayaa ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska fiihi dacfun waxaa ku jira maxay saciid ibni cabdiraxmaan mowla saciid ibn abilcaas wa huwa majhuul xaafidkuna fatxulbaariga mujaladka koob iyo tobnaad boqol konton iyo sagaal buu ku sheegay sheekh naasirna daciifu aladabi almufrad lix boqol afartan iyo kow mishkaatu lmasaabiixna sagaal boqol iyo sagaal iyo toban raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana salamatu bnu wardaan qaala wuxuu yihi samictu anas ibnu malik iyo wamalik ibnu aws ibni xadasaan ayaan maqlay ana nebiya sala allahu caleh wasalam nebigu kharaja waa baxay yatabarasu isagoo bamaxay si uu xaajadiisa u soo guto ayuu nebigu baxay falam yajid maanu helin axadan ruuxoo yatabichu raaca inta badan nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabadu way raaci jireen marka ruux raaca maanu helin faatbacahu yani fakharaja waxaa baxay cumaru cumar baa baxay faatbacahu wuxuu la raacay bifakhaaratin aw midharatin fakhaara waa ashuunka ama jalxadda waxaa loo yaqaano yarwa aw midharatin ama weyso ama ubbo yarba markaa la raaca fawajadahu wuxuu helay saajidan isagoo sujuudsan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii masrabin yacni keli masrabku waxaa weeye yani waa meesha beerta biyaha looga leexiyo yani meesha beerta biyaha looga leexiye keliga ayaa la yidhaahdaa ama gacan waxaa tidhaahdaba fii masrabin gacan yani isagoo ku sujuudsan beer gudaheed fatanaxaa wuu ka dheeraaday yani cumar nebiga fa jalasa wuxuu fadhiistay waraahu gadaashiisa xataa rafaca annabiyu sala allahu aleh wasalam ra'sahu ilaa nebi moxamed madaxiisa uu kor qaado sujuuddii uu ka soo toostay fa qaala wuxuu yidhi axsanta yaa cumaru cumarow waad hagaajisay wanaag baad samaysay xiina wajadtanii markaad i heshay saajidan anigoo sujuudsan oo fatanxayta canii aad iga dheeraatay ina jibriila jibriil baa jaaanii i yimi faqaala wuxuu idhi man salla calayka ruuxii kugu salliya nebi maxamedow waaxidatan hal mar keliya ruuxii kugu salliya sala allahu calayhi ilaahay baa dushiisa ku salliya cashran toban wa rafaca lahu ilaahay baa u koryeela subxaana wa cashra darajaatin toban derajana ilaahay wuu kor yeelaa nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxii ku saliya abaalka uu helaya waxa weeye horta ilaahay baa toban jeer kugu salliyaya soo martabo iyo manqabo iyo sharaf aad u wanaagsan maaha sharafta labaadi waxa weeye toban jeer baa la baasinayaayo toban derajaa kor loo qaadaya toban derajo ayaa kor loo qaada xadiisku marka waa xasan dabraani baa fi saqiir ku warinaya mujaladka labaad ibnu cadiy fi lkaamil mujaladka saddexaad saxiixadana raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana yunis bn abi isxaaq can burayd bni abi maryam yani burayd bni abi maryam waxaa magaciisa la yidhahaa malik ibnu rabiica asaluuli albasri waa iqatun wuxuu leeyahay markaa burayd ibn abi maryam samictu anas ibni malikin baan maqlay can nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga isagoo ka warinaya qaala wuxuu yidhi man salla calaya waaxidatan hal mal ruuxii igu salliya sala allahu calayhi cashran ilaahay baa toban jeer dushiisa ku salliyaya allah ammaanaya subxaana wa tacaala waxadda canhu ilaahay baa ka daadinaya xaggiisa cashra khadi'aatin toban dembi ama toban gef baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka daadinaya waxay culimmadu intooda badan jamaahiirtu ay yidhaahdaan salligu markuu xagga ilaahay ka yimaado muxuu yahay alraxma iyo naxariis laakiin waxaa ka rajaxan macnaha in la yidhaahdo salligu markuu dhanka ilaahay uu ka yimaado wa sanaau ullaahi calaa cabdihi fii mala'in min almalaa'ika kama qaala abu caaliya alriyaaxi maxaa yeelay ibnulqayimna uu ku caddeeyey kitaabkiisa la yidhaahdo jalaa'u alafhaami fii salaati khayri alanaam oo qur-aankuna salliga iyo raxmada wuu kala saara sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun salliga iyo raxmaddiioo laysku cadfay oo la xiriiriyeyna waxay keenaysaa alcadfu yaqtadii almuqaayara cadafku wuxuu keenayaa kala duwanaansho labada shay ay kala duwan yihin ruuxii marka hal mar yacni nebi maxamed ku salliya asagana toban jeer baa ilaahay ku salliyaa oo u ammaanaa yacnii dunuubtiisa iyo gefkiisiina waa laga dhaafaa imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujalladka saddexaad boqoliyo labo nasaa-i fii sunani kubraa aaakunsideedboqosaaaiyo o xaakim fi lmustadrak saxiixada yani sideed boqol sagaaliyo labaatan bal dabaraani fi lmucjam asaqiir wuxuu ku warinaya min xadiisi abi darda nebigu wuxuu leeyahay man salla calaya xiina yusbixu casharan ruuxii igu salliya markuu waaberiisto toban jeer ruuxii igu salliya wa xiina yumsi casharan toban jeer markuu galabaystana igu saliya adrakatu shafaacatii shafaacadayda ayuu haleelaya shafaacadaydaa gaadhaysa buu nebigu yidhi yowma alqiyaama saxiix aljaamicu saqiir kun saddex boqol iyo konton iyo lix xadiis kale wuxuu jamcinayaa salliga nebiga saddex yacni qaybood inuu ruuxu uu ku helayo nasaa-i iyo axmed iyo xaakim ay warinayaan min xadiisi anas ibni maalik wuxuu nebigu leeyahay man salla calaya waaxidatan sala allahu calayhi cashara salawaatin hal mar ruuxii igu salliya toban jeer baa ilaahay ku salliy alle subxaana wa tacaala waxada canhu casharu khadi'aatin waxaa ilaahay ka daadinayaa toban gef wa rafaca lahu yanii ilaahay wuxuu kor yeelayaa casharu toban darajana ilahay waa kor qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu man dukira cindahu nabiya sala allahu aleh wasalam falam yusali calayh wuxuu baabu yahay ruuxii nebi moxamed agtiisa lagu soo qaaday oo aan nebi moxamed ku saliyin xaalkiisu muxuu noqonaya xadaanaa cabdiraxmaan ibn abi shayba waa cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibn abi shayba awowgii baa loo nisbeeyey qaala ahbaranii cabdullaahi ibnu naafica saaiq cabdulahi bnu naafica saaiq almaqsuumi abu maxamed almadani ikhtulifa fiih can cisaami bni sayidin cisaam bnu sayd alimaam dahabi wuxuu yidhahdaa laa yucraf waasna calayhi ibnu shaybata ayaa ammaanay khayran khayr buu ku ammaanay can muxamed ibni munkadir moxamed ibni munkadir can jaabir bni cabdillaah ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu raqa almimbara mimbarka ayuu fuulay falamaa raqa darajata aluulaa yacnii jaranjaradii ugu horraysay markuu fuulay ayuu qaala wuxuu yidhi aamiin allaha aqbalo bay ka dhiganta uma raqa saaniya yani derajadii labaad iyo jaranjaradii labaad buu fuulay faqal wuxuu yidhi aamiin uma raqa haalisa yacnii derajadii saddexaad buu fuulay faqaala wuxuu yidhi aamiin faqaalu wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi ow samicnaaka taquulu aamiin alaaa maraat waxaanu ku maqlnay saddex jeer adigoo aamiin leh xaalku muxuu yahay qaala wuxuu idhi lamaa raqaytu markaan fuulay addarajata aluulaa jaaanii jibriilun calayhi salaam jaranjarta koowaad markaan fuulay baa jibriil ii yimi faqaala wuxuu idhi shaqiya cabdun adraka ramadaana fansalakha minhu shaqiya waxaa dhowr daraystay ayaan darro iyo nasiib darro waxay ku dhacday cabdun addoon oo adraka ramadaana ramadaan soo haleelay oo fansalakha minhu ramadaan markaa uu ka baxay oo u dhaafo uu ka siibmay walxaal lam yuqfar lahu aan loo dembi dhaafin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxa bishii ramadaan ilaahay caafimaad intuu ugu soo geliyo aan ka faa'iidaysan wuxuu ku tilmaamay inuu yahay maxruum ruux ayaan daro iyo nasiib daro ay ku dhacdo man xurima khayraha faqad xurima alkhayra kullah khayrka yani ramadaan ruuxii laga qadiyo waa ruux khayr dhammaantii la dhaafiyo ayaan dara iyo nasiib daro ay ku dhacday uma qaal wuxuu yidhi shaqiya cabdun addoon nasiib daro iyo dhur dhuurdaro ay ku dhacday adraka waalidayhi labadiisii waalid soo loo soo gaadhay aw axadahumaa midkoodoo falam yudkhilaahu aanay gelin sababtooda aljannata janna aan ku gelin faqultu waxaan idhi aamiin uma wuxuu yidhi shaqiya cabdun addoon yani nasiib daro iyo ayaan daro ay ku dhacday yacnii dukirtu yani la xusay cindahu agtiisa oo walam yusalli calayka aan kugu salliyin faqultu waxaan idhi aamiin waa duco ay isu jiibiyeen khalqiga labadii ugu qiimaha badnaa ee ugu sharafta badnaa malaa'igta midkii ugu sharafta badnaayoo jibriila habaartamaya cidda aamiin u odhanaysaana waxa weeye waa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa saxiixun liqayrihi saxiixu tarqiib watarhiib mujaladka labaad laba boqol sideetan iyo saddex ka sugan nebigeenna riwaayada axmed iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan ay warinayaan khalqiga waxaa ugu bakhaylsan ruux nebi moxamed inta agtiisa lagu soo qaaday nebiga aan ku salliyin baa ugu bakhaylsan nebigu wuxuu yidhi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhiilku waxa weeye waa midka agtiisa laygu soo qaadayo aan igu saliyin qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadana ibrahim ibnu muusa qala xadana ismaaciil ibnu jacfar qala ahbaranii cla ibn cabdiraxman can abihi cabdiraxman mowla alxuraqi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi waslama qaal man sala calaya waaxidaة sala allahu alayhi cashra wuxuu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu alayh man sala calaya ruuxii igu saliya waaxidatan hal mar ruuxii ugu salliya sala allahu calayhi ilaahay baa dushiisa ku salliya casharan toban buu alle subxaana wa tacaala dushiisa uu ku salliya abu daauud baa warinaya fii sunanihi saxiix abi daauud kun saddex boqol lixdan iyo sideed raqamka ah saxiix aljaamicu saqiirna waa lix kun saddex boqol konton sideed raqamka qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasana muxamed ibnu cubayd illaah qala xadasana ibn abi xaasim moxamed ibn abi xaasim can kasiir yarwiihi can waliid ibni rabaxin waliid ibnu rabax baa sanadka inagu cusub ibnu xibaan baa fi siqaat ku sheegay qaala wuxuu yidhi can abi hurayrata radia allahu canh ana nabiya sala اllahu aleyh wasalam nebigu raqa lmimbara mimbarkiibuu fuulay faqaala wuxuu idhi aamiin aamiin aamiin saddex jeer buu aamiin yidhi qiila lahu waxaa nebiga loo yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow maa kunta tasnacu haada yacnii maa kunta maadan ahayn tasnacu haada midkan mid sameeya arrinkan dhaqanaad hore u lahayd iyo waxaad hore u samayn jirtay maaha maxay tahay xaaladdu marka faqaala wuxuu yidhi igu yidhi raqima anfu cabdin addoon sankiisu ha boodhoobo ha caroobo adraka abaweyhi labadiisii waalid soo gaadhay ow axadahumaa ama midkood soo gaadhay oo lam yudkhilhu ljannata jannada aanay gelin yacnii sababtooda aan jannada ku gelin qultu waxaan idhi aamiin yacnii aamiin baan idhi suma qaala wuxuu idhi raqima anfu cabdin addoon sankiisu ha caroobo ha boodhoobo macnaha waxay ka dhigan tahay masiibo iyo dhibi ha ku dhacdo addoonkaasoo haddii ilaahay kuu runya dakhala calayhi ramadaanu ramadaan uu u soo galay bishii ramadaan oo khayraadkii iyo raxmaddii ay xambaarsanayd aan ka faa'iidaysanoo falam yuqfar lahu aan loo dembi dhaafin qultu waxaan idhi afa qultu aamiin uma qaal wuxuu yidhi raqima anfu imri'in ruux sankiisaa carrubo boodhoobay dukirtu cindahu agtiisa laygu sheegoo laygu xusay oo falam yusalli calayka marka aan kugu salliyin kaana ilaahay ha dulleeyo faqultu aamiin baan idhi asalka xadiisku fii saxiixi muslim buu ku yaalla kitaabu lbiri wasila xaakimna mustadragiisu ku warinaya waa waxyaabaha nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ku jamciyey yacnii kuna tusinaya dembiyada waaweyn ee kabaa'irta inay ka mid tahay ruuxu labadiisa waalid inuu caaq uu ku noqdo sidoo kale bishii ramadaan inaanu soomin oo raxmaddii iyo khayraadkii bishani ay xambaarsanayd aanu ka faa'iidaysan salliga nebigana salawaatu wasalaamu calayhi ayadana waa lala xidhiidhiyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cali bni cabdillaah almadini imaamu aljarxi waatacdiil qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna abu moxamed alhilaali qaala xadaana moxamed bnu cabdiraxmaan mowla ali dalxa qaala wuxuu yihi samictu kurayban kurayb baan maqlay abarishdiin ninka la can ibni cabaasin can jawayriyata binti alxaaris bni abi diraar sawji nabiyi sal alla aleh wasalam ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu kharaja min cindiha agteeda ayuu ka baxay gurigeeda wa kaana ismuhaa magaceeduna wuxuu ahaayo la odhan jiray bara baraa la odhan jiray fa xawala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa bedelay yacnii ismaha magaceedii fasamaaha wuxuu ku magacaabay juwayriya ayuu ku magacaabay nebigu sala allah aleh wasalam laba magacba nebigu waa bedeli jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi jiilkan iyo saxaabadan ridwaanullaahi calayhim uu barbaarinayo oo ceelka saafiga ah ka waraabinayo magacyadooda haddii taskiye iyo ammaani ka muuqatana wuu bedeli jiray maxaa yeelay asalku waxaa weeye laa nusaki cala allaahi axad cidna ilaahay u ammaani mayno barra marka marka la leeyahay waa tii baariyada ahayd ee samafalka badnayd u ahayd magaca haddii yacni markaa tafaa'ul iyo xumaani ay ka muuqatana wuu bedeli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cagsi baynu laakiin isuna annaga magacyada xunxun qofka waaba lagu ammaanaaba ammaan baan looga dhiga waa dhimbil iyo waa weerar iyo muxuu ahaa haddii ilaahay kuwa gaashaan iyo waxyaabaha yan kutusinaya muxuu ahaa waa libaax iyo waxaasoo dhan waxaynu uga dhignaa ammaan baynu uga dhignaa fakharaja wuu baxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa kariha wuxuu necbaystay an yadkhula inuu usoo galo wasmuhaa magaceeduna baratun uu yahay uma rajaca ilayha wuu usoo laabtay bacdamaa tacaala nahaaru maalintii markay soo kor noqotay wa hiya fii majlisiha iyadoo booskeedii fadhida faqaala wuxuu yidhi maa silti kamaad suulilmiyaa fii majlisikii booskaaga iyo meeshii aad fadhiday aan kugu ogaa laqad qultu waxaan idhi bacdakii adiga gadaashaa waxaan idhi arbaca kelimaatin alaaa maraat way wardinaysay carabkeedu wuxuu ka qoyanaa xuska ilaahay subxaana wa tacaala laakiin kelimaadka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku wardiyey iyo kelimaadka ay ku wardiday marka laysbarbar dhigoo muqaarano loo sameeyo waxaa qiimo badnaaday kelimaadkii wakhtiga kooban nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo ku wardinayay baa qiimo badnaaday nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh maa silti kamaad suulin miyaa fii majlisiki majliskaagii iyo makaanu fadhigaagii laqad qultu waxaan idhi bacdakii adiga gadaasha arbaca kelimaatin afar kelmadood ayaan idhi alaaa maraatin saddex jeer low wusinat haddii loo miisaamo la barbar dhigo bikelimaatiki kelimaadkaagii haddii la barbar dhigo hunna waa ka cuslaan lahayd ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kelimaadkaasi maxay yihiin subxaana allaahi ceeb iyo dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ilaahay baa ka nasahan wa bixamdihi mahadintiisa annagoo ku dheehan oo ku dareen cadada khalqihi khalqigiisa cadadkoodu intay leeg yihiin oo dhan in leeg buu ilaahay subxaana wa tacaala dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan alleh uu ka nasahan yahay subxaana wa tacaala warida nafsihi naftiisa raalli ahaanshaheeda yacnii inta ilaahay uu raalli yahay ama alle subxaana wa tacaala naftiisu ay raalli tahay in leeg buu alle subxaana wa tacaala uu ka nasahan yahay dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan uu ka nasahan yahay iyo wa zinata carshihi iyo carshigiisa culayskiisa in leeg ayuu alle subxaanahu wa tacaala muxuu ka nasahan yahay nusqaan iyo dhimanaansho oo dhan buu ka sahan yahay wa midaada kelimaatihi ow madada kelimaatihi raawigii baa shakiyey wa midaada ow madada kelimaatihi kelimaadkiisa yacnii tiradooda iyo cadadka ay leeg yihiin in leeg baa ilaahay dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ka nasahan yahay kelimaadkiisa alle subxaana wa tacaala khadka lagu qoro inta uu leeg yahay kelimaadka alle subxaana wa tacaala intaa in leeg baa ilaahay subxaana wa tacaala dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan uu ka nasahan yahay waa alle kaamil ah oo dhammaystiran oo tilmaamihiisa iyo sifaadkiisuna iyo awsaafta iyo tilmaamaha uu ku sifaysan yahayna ay dhammaystiran yihiin imaamu muslim baa kitaabu dikri waducaa ku warinaya abu daa'uudna fii sunanihi buu ku warinaya xadiiskani marka wuxuu ka mid yahay waa min jawaamici alkelim alatii uutiya muxamedun sala allah aleyh wasalam waa kelimaadka kooban ee la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed uu siiyey macnaha waa kelmad kooban oo macno weyn xambaarsan saxaabadana wuxuu ku barbaariyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay markay baryayaan alle subxaana wa tacaala inay alle subxaana wa tacaala ay ku baryaan ducaba ducada ay ka kooban tahay macnaha ay xambaarsan tahayna uu yani markaa uu ka xeel dheer yahay yani ama macno iyo murti badan markaa xambaarsan qaala muxamedun wuxuu aha moxamed bnu ismaaciil albuhaari weeye xadaanaa caliy wacaliy bni cabdillaahi almadini qaale wuxuu yidhi xadaanaa bihi xadiiskan waxaa noogu warramay sufyaan sufyaan ibnu cuyayna hayra maratin hal mar waxaan ahayn buu noo sheegay qaale wuxuu yidhi xadaanaa muxamed ibnu kurayb muxamed qaale wuxuu yidhi xadaanaa muxamedun can kuraybin can ibni cabaasin ana nabiya sal allau aleh wasalam kharaja min cindi juwayriya sanadkan wuxuu u soo celinayaa xadiisku ma musnadu ibnu cabaas ba mise xadiiska ibn cabaas wuxuu ka warinayaa juwayriya inta badan xadiiska sufyaan ibnu cuyeyna abu maxamed alhilaali markuu noo sheegayey wuxuu noo sheegay xadiiska ibnu cabaas inuu ka warinayey juwayriya inuu ka warinayay sawji nebiy sal alla aleh wasalam laakiin marbu wuxuu noo sheegay yacnii walam yaqul ma odhan juwayriyata juwayriya ma odhan ilaa maratan mar mooyaane ana nebiya sal ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ana nebiya sal alla kharaja wuu soo baxay min cindi juwayriya juwayriye agteedu ka soo baxay walam yaqul maanu odhan juwayriyata juwayriye maanu odhan ilaa maratan hal mar unbuu tilmaamay xadiisku laakiin wuxuu caan ku yahay yacnii min xadiisi juwayriya sawji nabiyi sala allah aleyh wasalam ayuu caan ku yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qaala xadaanaa abu mucaawiya maxamed ibnu khaasim adariir can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can abi saalix samaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi istaciidu billaahi ilaahay ka magangala buu yidhi min jahannama jahannama ka magangala istaciidu billaahi ilaahay ka magangala min cadaabi alqabri cadaab alqabrigana ilaahay ka magangala istaciidu billaahi ilaahay ka magangala min fitnati almasiixi dajaal fitnada ninkii dhulka maraya ee cawarnaa fitnadiisa ilaahay ka magangala yacnii fitno bini aadamka soo marta waa fitnada ugu weyn yacnii mid ninkaa cawaran ee ilaahnimada sheeganaya istaciiduu billaahi ilaahay ka magangala min fitnati almaxyaa waalmamaat fitnada nolosha iyo dhimashada ilaahay ka magangala subxaana wa tacaala noloshu fitnay leedahay oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku imtixaamo oo imtixaan ruuxa bini aadamka ah la imtixaamo waxaa ugu dhib badan imtixaanka xagga diintaada iyo raasamaalkaagii ugu qaalisanaa iimaankaagii lagaa geliyo oo inta lagu fitneeyo aad sugnaan weydo dhimashaduna fitnay leedahay oo qabrigayba kaaga bilaabmanaysa marka ruuxu inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu ilaahay ka magan galo fitnada nolosha iyo fitnada dhimashada ayaa la doonaya iimaankaaga inaadan tala saarane alle subxaana wa tacaala mar walba inaad sabaat iyo sugnaansho aad weydiisato iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay uu kuu hibeeyey inuu ilaahay xoojiyo imtixaankana alle subxaana wa tacaala uu ku sugo inaad ilaahay weydiisataa la doonaya salaadaha dabadoodu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inta badan ilaahay uu ka magangeli jiray inuu ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka naarta iyo cadaabka qabriga iyo fitnada fitnatulmasiixi dajaal iyo sidoo kale fitnada nolosha iyo dhimashada intaba ilaahay buu ka magangeli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muctaqadka ahlu sunnahana waxaa ka mida waxay rumaysan yihiin cadaabulqabri bay rumaysan yihiin wax la yidhaha qabrigu waxaa weeye yacnii waa beer beeraha jannada ka mida ah, ama waa god ka mida ah, godadka naarta ka mida ah. in markaa cadaabulqabri uu jiro ruux ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyo mooyaane waxay ka mid tahay muctaqadka ahlusunna waljamaaca yacni ay ictiqaadsan yihiin oo kutubulcaqiida yani markaa ay geliyeen bay ka mid tahay xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixi ku warinaya xaakim mustadragiisu ku warinaya nasaa'i fii sunanihi ayuu ku warinayaa mar haddii imaamu muslim uu warinayana waana xadiis saxiixa yani imaam albukhaarina adabulmufradka ayuu ku warinayaa lafdigan lafdi ka duwan ayay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim oo fi saxiixayn ku sugan oo min xadiisi abi hurayra ah wallahu subxaana wa tacaala aclam bsawaabi waclaa wbillahi towfiiq